الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد وحديثك أفر بقولي ستيدي ستيتا من كتاب الجنائز kitaabkii janaasada iyo geerida ka warramaya axkaamta ay leedahay waxa aynu soo maraynay qaybaha hore as-ilo kala duwan oo axaadiistu ay ka jawaabayso waay wacan cusmaana radia allahu canhu qaala kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam waxa waxau ahaa idaa faraqa markuu ka dhammaado min dafni اlmayit qofka dhintay aaskiisa waqafa calayh wuu isdul taagi jiray nebi xabaashuu istul taagaya wa qaala wuxuu odhanaya asxaabta isagoo la hadlaya istakfiruu liakhiikum walaalkiinan iimaanka ku walaalowdeen ilaahay dembi dhaaf u weydiiya was'aluu lahu tabiit ilaahay waxaa u weydiistaan inuu ku sugo tawxiidka iyo qowlkii xaqa ahaa fainahu qofkan alaana yus'al iminkaa la weydiinaya iminkay su-aashii ku bilaabmaysaa malaa'igtu eh inuu ilaahay kelmadda sugan waafajiyo ilaahay u barya rawaahu abu daawuud wasaxaxahu alxaakim xadiidka kale وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين taabiciintu ka mid aha qaala wuxuu uhi kaanuu waxayan asxaab yastaxibuuna kuwa jeclaysta idaa suwiya cala almayit kolka maydka lagu simo qabru kolka qabrigiisa lagu dul simo ee la dhammaystiro waxay jeclaysan jireen qolyahaa hore iyo salafku an yuqaala cinda qabri qofkan dhinte xabaashiisa agteeda in laga yidhaahdo erayadan soo socda yaa fulaanu qul laa ilaaha ila allah alaaa maraat yaa fulaanu qul rabbi allah wa diini اlislaam wa nabiyi muxamed rawaahu saciid bnu mansuur mawquufan وللطبراني من حديث نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا xadiidka hore waxa uu tilmaamayaa sugayaa ama ka jawaabayaa maxaa la qabanayaa kolkii xabaashi dhammaatay waa la aasay qofkii bani aadamkaa uu dhintay xabaashi waa la dhamaystiray maxay nala gudbaan waxay nala gudban sunnihii rasuulkana sala allahu calayhi wasalam in loo duceeyo qofkaa isagaa intuu xabaasha la isdul taago in loo duceeyo xadiidka hore saxiixahay sidaasuu tilmaamaya istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tahbiit allahuma اkfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canh allahuma habithu bilqowli haabit yusabit allahu aladiina aamanuu bilqowli الhaabiti fi lxayaati اdunya wa fi laakhira qowlka saabitkaoo kelmadda tawxiidka inuu ilaahay ku sugo la waafajiyo allahuma habitu bilqowli saabit waa duco waa gurmad loo fidinayo qofkii isaga ah ilaahay loo baryayo wuxuu xafiidkani tilmaamayaa marka qofkan dhintay ducadii iyo istigfaarta inuu u aayayo arrin la isla waafaqsan yahay wey qur'aankaaba sheego ilaahay baa yihi rabbana اkfir lana walikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan muminiintii walaalahooda ka horreeyay saasay ugu duceeyaan waxaa kale oo xadiidku uu faa'iidaynayaa qofka in xabaasha su-aale kaga horrayso waa guryihii aakhire kii u horreeyey su-aal adag baa u taala su-aashaasi sida ay noqoto ayaa xaggiisa dambena noqonaysa haddii jawaabihii ay u hagaagaan oo arrinka halkaa laga tiiriyo qofka wixii dambena way u hagaagsayn hadduu dhex fadhiistana fashilaad baa ka dhacday xadiidka anase saxiixa muslim ku sugan baa tilmaamaya su-aashii habka u dhacayso nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam alcabdu idaa wudica fii qabri ataahu malakaani faaqacdaa marka qofka halkaa la jiifiyo xabaasha laba malag baa u imanaya markii laga dhaqaajiyo fayaquulaani lahu waxay ku leeyihiin maa kunta taquulu fii hada arajul ninkan maxaad u taqaanay marka ninka la sheegayaa waxa weeyaan waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam daahirka xadiidka marka la eego waxa uu isticmaalay nebigu isma alishaara oo ah haada tacriifkiisuna wuxuu ahaa fii cilmi naxwa maa yucayinu musamaahu bilishaarati alxisiya tacriifka ismu lishaaraha ayaa ahaa waxaa loo yaqaanaa shayga lagu magacaabo waa waxa kuugu cayima ishaarada haadaa marka la ydhaha waa kan wey kan marka waxaaba laga faa'iidayaa ama in nabiga meesha lasoo joojinayo ama sawirkiisiiba rasuulku sala allahu calayhi wasallam mar haddii haadaa la yidhi kan kan kada wey waa kan marka ama muuqaalkiisii ama isagaa maraya illa ilahay waxba kuma adkaadaan dabeedna muuminku waxa uu leeyahy ashhadu annahu cabdullaahi warasuulu waa addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay waxay tusinayaan halkuu ka fadhiisinayay jannada ayaa loo furayaa dabeedna halkaasuu ka daalacanayaa nafiskiina ka bilaabaya neecawdii iyo nicmadii iyo nuurkii baa uga soo bilaabmaya fa rawxun warayxaan wa jannatu naciim qofkii kaafirka ahaa munaafiqa ahaa isagu marka su-aashan loo soo dhigo waxa uu leeya laa adri hallow waxaan garanayaa ma jiro ma isagaa nebi bay yaqaanay ma isagaa xaggiisaba ukacay ma isagaa sunnihiisaba raacay fayudrabu bimadraqatin xadiid markaasaa dubayaashii iyo maqaamicii ayaa lala dhacayaa nacuudu billaahi minha su-aashu sidaasay udhacaysaa tilmaamay xadiidkaas adducaau lilmeyti cinda qabri bacda datni xadiidkan way ku sugnaatay in dee xabaashii aan laga kala yaacaynin una ducadaasi sunnata in qofkii loo duceeyey markaa laga dhammaado xabaash qur'aankana ilaahay wuxuu ku uhi walaa taqum calaa qabri walaa tusalli calaa axadi minhum maata abada walaa taqum calaa qabri mid gaalada ka mida xabaashiisa ha isku taagin ha ku tukanin xabaashiisa ha ku tukanin hana isku taagin marka isku taaggan waa biducaa'i walistikfaar waxaa la isla dul taagayaa waxa weeye in ilaahay loo baryo oo dembi dhaafoo loo weydiiyo istaqfiruu liaqiiku saa inoo arkay ibn ibnulmundir waxa uu leeyahy arrintaas waa arrin ay culimadu isku waafaqsan yihiin oo aanay isku diidanayn waxaynu ka faa'idaysanaynaa istakfiruu liakhiikum walaaltinimadana inayta walaaltinimada islaamka walaaltinimada ugu mudakarsan wey aakhiro loo aayayo shafaacada lagu helayo inama almu'minuuna ikhwa waaya waxaa kaloo halkan ku jira taqriib quluubi lmushayiciin watalyiinu quluubihim lilmeyt liyukhlisuu lahu ducaa walistiqfaar dadka qalbigoodana waa la dareen gelinaya waxaa la leeya war halkaasunbaa idinkana idin dambaysa hebel dadkiisii ehelkiisii asxaabtii gaadiidkiisii wixiiba ka dhaqaaqee dee isagana ilaahay u barya idina diyaargarooba xadiidka labaad macnaha kaa hore horta waa ducadaasoo waa saxiixo waa mujmacu calayh xadiidkan labaad isagu waxa uu tilmaamayaa riwaayaadka qaarkoodna marfuuc bay ka dhigeen qaarna mawquuf mawquuf asxaabigaa sheega wey marfuucna nebigaabuu kor yeelay labada siyoodba waa ku soo arooray markaynu soo koobno waxay culimmadu intooda faraha badan ama qowlkoodu tixgelinta leeya cilma tafriid waxa weeye inuu daciif yahay xadiidkan macnuhuna wuu ka duwan yahay uu sheegayaa ka hore oo kan dambe macnuhuu sheegaya waa talqiin hebelow sibaadhe hebelow sibaadhe hebelow sibaadhe oo lagu daldalo wixii odhan lahaa loo sheego waay xadiidkaasi isagu ma sugnin fahada xadiiu laa yasixu rafcu waqad dacafa hada alxadiida alculamaa waxaa ka mida ibnu salaax iyo nawow iyo ciraaqi iyo ibnu xajar iyo sancaan xadiidkaasi ma sugna isagu marka waa in loo duceeyo laakiin in waxba loo laqimo iyadu waa ma sugna daliilkaasi in macnaha la ydhaha sadha sadha sidan mararka qaarkood ee wadaadadu intay kitaab iyo soo qaataan ay halkaa dhakadiisa la fadhiistaan ay talqiinta u akhriyaan kaasii baan sugnay laakiin taa ducadaa sugan taasaaba kuu dhib yarba mar walba mid kuusa u qaato baldalo la heli maaye tan ducada af soomaaliga loogu ducaynayo baa dadkao dhanba u wada dhib yarba xadiidkaasaa suganoo saxeixa wixii sugan unbaana lagu xisaabtamaya waaya arrimaha xabaashi marka ay dhammaatay aynu kusoo gebagabayna inay taasi ka mid tahay walaa ba'sa dee haddii dadkiina kelmaddaa loosii raaciyo la ydha warwaka ah kullu nafsin daa'iqat lmowt qof walooba taasaa kuu taalla waa baraarujin un bay noqonaysaa oo xidmadda loo ducadan dee halkan loo odhanayo ee loo ducaynayay ka mid tahay iyada lafdigeedu dareengelintaas qofkii haddaba waa la aasay waa laga tegay xabaalay eriyadii noqotay maxay nala gudban xadiidkanaa ka jawaabaya wacan buraydata bni xusayn alslamiy radia allahu canh qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa waktigii hore nahaytukum waxaan idiin diiday can ziyaarati alqubuur xabaalaha booqashadooda waktigii hore waan idiin diidaye fazuuruuha iminka waa idin fasaxe booqda iminka soo siyaar rawaahu muslim zaada tirmidi waxa uu kordhiyey tirmidi oo riwaayadaasi ay sheegtay cillada loo siyaaranayay ka jawaabta fa innahaa siyaaradaas tudakiru alaakhira aakhiro idin xusuusinaysa zaada bnu maaja ibnu maaja waxa uu sunankiisa ku kordhiyay min xadiid ibni mascuud radia allahu canh watuzahidu fi اdunyaa adduunyadana way idin nacsi adduunyadana oo ilkaha lagu qaniino aada loo irkabay taana way idin nacsiin doontaa inaad adduunyadana fudaysato aakhirana jeclaysatood aada u xusuusatana waxa weeyaan iimaankii qofka ayaa kordhay isla markaana waxay sheegaysaa inuu qofkaasi taqwo la yihi xadiidkaasi marka aynu kan kalena ku lifaaqno wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam lacna nebigu nacdal buu ayuu ku tuuray zaa'iraati alqubuuri dumarka xabaalaha siyaaranaya akhrajahu tirmidi wasaxaxahu ibnu xibbaan sheekhu faqiih muxadisa buu ahaa oo kitaabkiisa u tartiibinaya sidan kombyutarka imika wax loogu tartiibiyo marka labada xadiise hore mar buu israaciyey labadana mar buu israaciyey ziyaarat lqubuur baa la gudban dadka muslimiinta ah raggooda wey ziyaarat lqubuur buu tilmaamaya xadiidka hore macnaa xabaala in la booqdo habeenkiibaa lasoo booqan karaa maalintiibaa lasoo booqan karaa labadaba u booqday rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka in lasoo booqan karuu tilmaamaya xadiidka hore koob iyo sideetan ka dambe labiiyo siddeetanna waxa uu tilmaamayaa dadkao dhan inaan ahayne dumarku aanay booqashada ku jirin xabaalaha laakiin cidda soo booqanaysa ay ragga un tahay marka labadii xadiid baa marka la isla akriyo ayay isfasiraya xadiidka hore waa caam ka dambena cumuumkiisaasu khasisayaa dadka qaar u weeye waay waxa xadiidka aynu ka fahamnay oo lafdigiisaba laga fahmayaaba ziyaarada xabaalaha berigii hore may bannaanayn oo nebigu uu diiday calayhi salaatu wasalaam xabaalaha in lasoo booqdo waa xabaalaha dadka muslimiinta ah kuwa gaalada maaha kuwa gaaladu dee waa ummad kale oo meeshaooba laga saari karaa buu tilmaamaya xadiidkii waa la intifaacsan karaaye waa kuwa muslimiinta wey Ah, gaalada iyo halka ay ku aasay in iyo halka lagu halaagayo ka durka baa nabigu ui laa tadkhuluu calayha ilaa an takunuu baakiin idinkoo ooyaya mooyaane ha gelinaba sababtu berigii hore u diideen waxay ahayd in badanoo dadka ah, ka mid ahaa islaamkooda dhowaa waxaa looga cabsanayay inay meelo kale ula yaro kacdo oo sawirada iyo xabaalaha iyo waxyaabahaas dadka waxunbaa uga yar bidhaamo oo in iimaankoodu sillanaado xaqana ay taranseeraan ayaa loo diidanaa beriga hore waa laga waa maarata siyaaranina buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam markii caqiidadooda ay sugnaatay ay kala garteen xaqii ilaahay iyo kii makhluuqa axkaamtii ay fahmeen caqiidadoodii kobocday ayuu nebigu fasaxay culamada ka hadla usuulka markay naskiga ka hadlayaan waa meelaha ay tilmaamaan in waxyaabihii nasakhayay ama daliilu nask oo laga fahmayo min nafsi nas naskan laftiisaynu ka fahmaynaa naasikha iyo mansuukhaba oo mansuukhii buu sheegay nebigu naasikhiina uu raaciyey sida aayadda aayaat najwa oo suuratu qasam ku sugan arka waay waxaka nawawiy walmuwafaq alijmaac cala istixbaabiha lidukuuri duna linaas waxay isla waafaqsayin bu uhi culimadu in ah, ragga sunna ay u tahay dumarka maya ziyaarat lqubuur markaa habka ay mashruuc u tahay waxa weeye sidaa uu dee nebigu calayhi salaatu wasalaam aynu ku arki doonno ummadda u jideeya axaadiidtaa dambena waynu ku arkay in loo duceeyo oo maaragtay ilaahay loo baryo tawaaridkaay waa taa wey dhowr siyood bay noqon kartaayo saddex siyood ma banaana buu shaarix afar xaalou ka dhigay xaaladda hore waxa weeye an yadcuwa lilamwaat yadcuu lilamwaat dadka dhintay buu u ducaynaya fayas'al allaha lahum tacaala almaqfirata waalraxma ducaduu ku gaar yeelaya markaasu isaguna ku cibro qaadanaya midda labaad waxa weeye inuu qofkani isagu ilaahay baryo oo uu isleeyahay mar haddii xabaalahan dhex agtooda aada joogto ducada waa lagu aqbalaya halkan oo siyaado gaaray leedahay oo taasi ma haagsana siduu ilahay marka kale ka buu markanna u aqbalaya laakiin wax dheeraaday wataan xabaalo ma jiro midda saddexaad waa inuu jaahooda iyo ku tawasulo xaqooda iyo asaluka yaa rabbi acطinii kadaa bijaahi saaxibi hada alqard taasina ma banaana wasiila ila shirki buu ku tilmaamay ka ugu sii darana aafaaski qabtaa waxa weeye intuu xabaashii tago inuu maaragtay ka dulqayliu yidhaahdo hebeloo sayidkaygiiyo waxaa isii arrinkanaa igusi islaantanaa dhali weyday bal ka soo daadi inuu maaragtay ile waad ki isbayni marubad baad ku dhaliya marka taasi dee qof dhintay la baryayo oo islaantiisiina la guursaday xoolihiisiina la qaybsaday ariiddaa iyagoo odhan laha hadduu arrin bahaye taasi aada usii khatar badan oo sheekuna uba tilmaamay shirkun akbar waay marka siduu nebigu u booqday calayhi salaatu wasalaam weeye sida loo booqanaya isagaaba nebigu inaga xil qaaday arrintii laga fikiri lahaa oo ah in la isweydiiye maxaa looga laga tegayaa talow ma qofkana wax lala doonaya ilaahay wax loo weydiinaya mise waxbaa laga doonaya jawaabteedii isagaa nabigu bixiyo waxau uhi fainaha tudakir tudakirukum alaakhira wa tuzahidu fi dunya war aakhiray idinxasuusinaysa inta keliya loo tegaya waa macnaha maaha in wax loo raadsanayo maaha in qofkan wax la moodaya misliinkaee meesha ku afkuran ee camalkiisiiba uu go-e liis laga qorayaaba aanu jirin ee waxa weeye aakhiraad ku xusuusanaysa hebelkaa saaxiibka ahayd waalidkaagii ahaa meel wada seexanayse isku xeedhada ahaydeen ayaa halkan ku libdhay oon dibna loo arkayn fariinna soo dirayn soona warramaynin dibna loo arkaynin ilaa an yarifa allaahu alarda waman calayha muuqaalkiisa maalintii ay kugu dambaysa qiyaamaha kugu xigaya adigana tanunbaa kuu taalla oo inaad diyaargarowdaan kol haddii halkaa lagaaga imanayo tudakirukum alaakhira waa xikmad weyn adduunyadana way idin nacsiinaysa adduunyada qofka bani aadamkaa wax iskaga abuuran wey waa qariin shay ku tallaalan weeye qofka lexajeclada iyo jacaylka adduunyada marka in laga guuro oo sideedaba loo tuuro maya ee waxa weeye in waxay tahay aad ka aaminto in wakti kooban la joogayo oo waktigaa haddaad adduun heshiyo haddii aad weydaba aad ku imtixaanan tahay isla markaana ay tahay aad ka sahay qaadato sidaa in loo fahmo wey xikmaddiina saasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa xabaalaha wuu booqan jiray xataa habeenkii buu tegi jiray markaynu inagu kaba baqanaba dadku xabaalaha habeenkii ma agmaraan qoraal loo dhimanaya waxay istidhaahdaan mooyaane way ka baqdaanba caaisha waxay leedahay habeen habeenada ka mida buu nabigu guuro galay markaasaan sini waa kaa talo xaasaskii kale xaasaskii kale xaggoodu talo u kolonyaysa haddii aan ka daba tegayna baqiic buu tegayba uu soo siyaaranaya waa habeennimo nebigu calayhi salaatu wasalaam marka taasi waa sunne oo hadyigii nebiga in laga guurana ma aha oo kuwa inxiraafka ku sameeyey xabaalaha waxmooda ee dul fadhiista ee xoolaha ku qalaya de iyagu adgafsayna waa kaa aynu kasoo warranay sheekhuna uu soo sharxay laakiin cagsan iyadoo dhanka kale haddana la yidhaahdo tan haddii bahaliba sidaa loogu gafay agtoodaba ayaan la marin oo aanad weligaaba teginba oo weligaaba aanad soo siyaaraninba adigoo kuwaa iyo ficilkooda u nacayba xabaalay iyaduna waxa weeyaan waa gaboodfalka marka xadgudubka iyo gaboodfalka ayay udhaxaynaysa waa la ziyaaranayaa barnaamij baad u samaysanaysaa laakiin waa dariiqo mashruucaad u siyaaranaysa siyaaraduna sideedaba waa booqasho meeshii lasoo eego dadku waxay imika innaga la idhaahdo siyaaro maxay soomaalidu u fahamtaa siyaaro meel adduun lahoo cuncun lahoo wax karis lahoo wax fara badan isku hoos jilaan siyaaro meel qaraxa uma qaataan soomaalidu ah, marka eh, waxa weeye booqashadaas muu nabigu samayn jira calayhi salaatu wasalaam iyo ducada aynu xagga dambe ku arki doono السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وسلام يا النبي وسلام يا mu'miniinta iyo muslimiinta halkaa ku asfuran ayuu salaami jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka weliba diyaar buu cabiraya diyaar diyaar de waa waa guryo wey macnaheedu gurigan sida adigaba guriga kugu yahay ayaa halkana rag bay baloodha u tahay iyo xaafado iyo daaro iyo sandaqado ninba wax ilaahay uga dhigaba sidaa darteed diyaar ayuu nebigu ku xusaya calayhi salaatu wasalaam mu'miniin iyo muslimiinba wainaa in sha allahu bikum laaxiquun annana waa idin daba taagana halkani waa daartii loo badnaaye waynu isdaba soconnaa waa naga soo horrayseen annaguna kuyuubaanu kusoo jirnaa naftiibaad shakilaan baad ku qancinaysaa bahashan dabada sii geejinaysa ayaad u sheegaysaa hebel inay daba socoto nas'alu llaha lanaa walakum alcaafiya idinka iyo annagaba ilaahay caafimaad baan inoo weydiinaya meel aadu cajiibna weeye sidaa maaragtay axaadiidta aynu kusoo arkaynayna dee meeshii ama waa booraan ka mida booraamaha janna naarta bohol iyo booraan wey xufratun min xufar innaar ama waa beer barwaaqaysan oo beeraha jannada ka mid ah waxaa dee naska ku sugan inay maqlayaan dadka halkaa ku jiraan waxay maqlayaan cidda hadlaysay waa kii nebigu lahaa xataa yasmacuuna qarca nicaab kabtasan qadheeda ayay maqlayaan iyo ducadaa loo ducaynayo iyo hebeladan iyagaa sii ambabaxaya ee meesha intay ku duugeen kasii dhaqaajinaya ibnu qayim markuu mawduucan ka hadlaya adigu aahaar iyo soo ururiyaa nusuus iyo waxaa kaloo markaa ay culimadaas kutubtaa ku sheegaan inay kulmi karayaan ah, halkaasi iyadu multaqa ay tahay iyo diyaar iyo deegaan ay tahay dadku markay halkaa galaan way ka murugoonayaan camalkooda go-ay maalintaasuu qofku dareemayaa marka uu xaqiiqada arko ayuu leeyahay qaala rabi irjicuun lacallii acmalu saalixan fima tarak kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluhaa ilaahay ow hala i celiyo oo dee kaasi waa murugaysanya kii kalena wuxuu leeyahay markuu wanaagga arko war miyaad soo kordhisad buu leeyahay maxalu arwaaxi lmawta fi lbarzakh qofka wanaagsan dee naftiisu jannaday soo daaqaysaa ruuxdiisu waxay tawaafaysaa meelo ilaahay uu ku casuumayo habeenkiina qabrigay kusoo hoyanaysa sababaha cadaabulqabriga qabriga nebigu markuu xusaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamo qofka oo aan qowlkiisana nadiifinin qalabkiisa hoosena nadiifinin kaadidoo la iska ilaalin waayaa keenta cadaabal iyo qowlka oo xumaado carabkii uu noqdo midib tilaysanoo dadka isku dara caalamkaa isagaa kol hadduu qofku tago laysa lanaa lahum calaaqa wax xidhiidhahoo aynu la leenahay ma jiro haddii iminka kii la aasay la qodo waa meyd marka lagu rogana wuu nool yahay wa min waraa'ihim barza ilaahay baa tilmaamay inuu dayidkaas ku gudban yahay sidaa darteed hebel baan kasoo soo warramayo xalay baanu is aragnayo waxaasu igu yidhi iyo odaygii waanu is aragnayo wuxuu waxaa iyo waxaa la soo qabtay hadii manaam lagu arkana laguma xisaabtamayo selafku waxay ahaan had iyo jeer saynu marar badan soo xusnay marka ay ziyaartaan xabaalaha qofku wuxuu ku xisaabtami jiray inuu naf saa nabigu le inaa insha allahu bikum laaxiquun inuu naftiisii halkan taallo ayuu ku xisaabtamaya kan la aasayna isaga wey caalimkii la odhan jiray ibnu simaak ayaa qof ay aaseen baa uu ka soo noqday isaga iyo saaxiibadii kolkaasaa dabeedna wuxuu iska dhigay ka la aasay meeshiisa ayuu isdhigay dabeedna wuxuu ka warbixiyey dadku siday ula dhaqmeen tamuru aqaaribiy jinaaba qafri kaana aqaaribii laa yacrifuunii wadawu lamwaali yaqtasimuuna maali walaa ya'luuna an jaxaduu duyuuni waqad akhaduu sihaamahum wacaashuu fabillaahi maa asraca maa nasawnii waxau uu leeyahay samuru aqaaribi jinaaba qabri dadkii tolkay ahaa xabaashaydunba iska hareera marmaraya odaygii baa halkan ku aasan hebel halkan ku aasan kaana aqaaribii laa yacrifuun waxaa la moodaa dadkii aanu tolka ahayn ee ay jeclaa maanta inaanay garanayn markan xabaasha galay wadawul amwaali yaqtasimuuna maalin kuwii xoolaha lahaa ayaaba xoolahaygii qaybsamay oo intoodii ku darsaday intii ay aaseen kadib walaa ya'luuna an jaxaduu kumana dhib badna inay gashigii laygu lahaaba diidaan waxaan waxba ku ahayn raggaa waaweyne waxa igi qaybsaday inay gashigaygii diidaan oo ay idhahdaan war waxba laguma lahayna naga intani waa dhaxalkii noo soo hadhee hebel waxba laguma lahayn taasaan waxba ku ahayn waqad akhaduu sihaamahum wacaashu intay xoolaha igii qaateen bay gashigiina diideen oo iska nool yihiinba fabillaahi maa asraca maa nasawni ilaahay baan ku dhaartee maxay si dhaqsaa i ilaawen buu leeyay waayo macnaha waxaad arkaysaa inuu ninkaasi yahay nin diyaargarooday culimadu waxay leeyihin siyaaradaa sharciga ah ee la siyaaranaya xabaalaha jirta laakiin xabaalaha siyaaranaysa sidii nabiga ka soo aroortay waa kuwa magaalada aada degan tahay kuwa kuwaasaad booqanaysa kuwa kale laakiin meelo fog in gaari loo fulo oo loo falanyaysto oo maaragtay xataa siyaaradeedaan mashruuc ahayna waxay usoo qaadanayaan xadiidkii uu nebigu yihi rarka loo adkaysan maayo oo meel cibaad ahaan looguma safri karo saddex meelood mooyaane masjidulxaraam iyo masjidka rasuulka iyo aqsa qadiyadan la xidhiidha dumarka iyo siyaaradooda waxa ay saddex madhab isla waafaqsan yihiin marka laga taga abu xaniif inay siyaarada dumarku karaaha tahay inay karaahiyad tahay Ah, inkastoo qaarkood dad ay leeyihiin maya waa xaraam waayo lacni lacnad baa nebiga lacana allah lacnashu wixii uu qofku ku mutaysanayaa dembi sahlan maaha waa dembi weyn xikmadda loogu diidayana dumar waa la yaqaanaa markay halkaa soo booqatee laga yaabo qofkii in maskaxdeedii cajaradii intay dib u soo celisa ay muuqaalkii sii xusuusatay inay oohinba ka sii daysaa oo qofkii ay ka sabirtay ay oohin cusub u bilowdo waay وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه قال لعن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu nacdalay الناaئxaةa والمستمعة الناaئxaةa gabadha barooranaysa والمستمعaةa iyo ta dhegaystaha ah ee u jiibinaysa أخرaجaه أبو dاود والxadيiث ضعيif وعن أم عطية رضي الله عنها قالت akhada calayna wuxuu naga qaaday rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ballan buu naga qaaday markii aanu heshiiska islaamka la gelaynay allaa nanuuxa inaanaan barooranin muttafaqun calayh wa can cumara radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaal almayit qofka dhintay yucadabu fii qabri xabaashiisaa lagu cadaabaya bimaa niixa calayhi baroorka loo baroortay daraaddeed iyo sababteedaa lagu ciqaabaya walahumaa labada sheekh waxa ay siyaado u leeyihin naxwuhu min almuiira can ilmugiirati bni shucba radia allahu canhu wa can anasin radia allahu canhu qaala shahidtu bintan lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam shahidtu buuhi anas waxaan goobtoog u ahaa bintan lilnabiy ina nebigu uu dhalay tudfanu la aasayo aaskeedana nebigu markaa dee wado wa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamedna jaalisun cinda alqabr xabaasha agteedu fadhiyaa fa ra'aytu waxaan arkay caynayhi labadiisa indhoodoo tadmacaani ilmaynaya rawaahu albukhaari dhowrkaa xadiid waxa ay ka warramayaan qofkii isaga ahaa ee dhintay ma loo murugoon karaa mase loo qaylin karaa waa loo murugoon ka waa laga murugoon karaa musiibadaa dhacday ee qofkan dhintay ka ka soo hadhay ifka ku hadhay wuu murugoon karaa murugadaasoo ah qalbigoo maaragtay wax dareema naxa ah, iyo ishoo ilmaysa waxaa si xaraama ah, daroo oo bulbullahoo masarka tuurta kullu daalik waa u qaadan waa iyo anfaridiya ama kaan iyo ilaahay oo lagu diidan yahay ammaanadan u qaato <clears throat> waay marka sa dhowrka xadiid saasay isugu xidhiidsan yihin xadiidka hore isagu wuxuu sheegay gabadha qaylinaysa waa nacdada tii dhegaysanaysa marka saamica iyo mustamica kale jirtee mustamicadu waa tii dee waxaan la qabtay istamaca ila qur-aankaba qofka saamic ah iyo qofka mustamic ahi sujuudu sahwiga waa ku kala duwanyiin baynu soo marnay oo ka mustamica ah ee qiradan dhegaysanaya sujuudda kii akriyaya uu la sujuudaya ka laakiin maqlayuuna aayadda lama sujuudayo marka tan iyada usoo qasatay heblaayadan barooranaysa ag fadhiisatay dee way u jiibinaysa sida qofkan ducaynaya ka kale amiin u leeyahay marka way la qabtaa waa isku li laakiin tii saamicad ahayd kuma jirtee maqashee dhegta waxaan kaga soo duulan waaya nebigu dumarkan markii uu la heshiinayo islaamka heshiiskii islaamka ay la gelayeen nebi maxamed saxaabiyaddani waxay leedahay baycatu nisaa markuu looga laga qaadayay oo suuratu lmumtaxina aakhirkeeda ku sugan aayaddaas baycatu nisa yaa ayuha anabiyu idaa jaaka almu'minaatu yubaayicnaka cala an laa yushrikna billahi shayan ila akhir laaya wuxuu noogu diri jiray akhada calayna rasuulu llahi anlaa nanuur intaasi heshiisbaan idinkaga qaaday oo idinka wallaahi oo ballana maynaydan barooraninba heshiiskaysaa ku jirta xadiidka kalena wuxuu kusii daray qofka haddii loo baroorto in qabriga lagu cadaabayo baroortaa daraaddeed intaas xaggii dayrada barooraan bannaanayn bay sheegeen iyo oohin la diiday xadiidkan dambe ee bukhaari warinayaana nebigoo ilmeeyey buu sheegay marka maxaa bannaan maxaanse bannaanayn tanuu diiday oohintan uu diiday nebigu iyo tan uu isaga ka timee ficilkiisa ahay maxay tahay labadaasay tahay marka in la isla akriyo waay ka la diiday waa wixii markaa dee qayla ku jirto laakiin qalbigoo murugooda iyo ishoo ilmayd waa sida xadiidkani sheegay isagu wax iska bannaan wey laysa mina man ladama alkhuduuda washaqa juyuuba wadacaa bidacwa aljaahiliya annaga naga mid maha qofka dhabanada garaaca ee marada iska dildilaaciya ee baroofkii jaahiliyada ku dhuftay baroofkii jaahiliyada oo waxay odhan jireen ninkani waa nin weyn mid loo aamus mid laga aamusa ma ah si loo gartay inuu weyn yahay qabaa'ilka dhexdooda iyo suuqyada iyo ha laga qaydiyo kuwii isaga dee qaraabada la ahaa wayba daalayaane qaar baaba loo kirayn jirayaa walaysa fi naaixa ka tufla marka taa dee loo kireeyo iyadu kolba oo hinteeda inta ay leewarka qabato ayay lacagteedu noqonaysa masar iyo way kasii jirtaaba oo maaragtay meelaha qaar dacwa aljaahiliya saas ahayd waa in la firiyoobay oo bacay abuurta ahaa isana waxaa loo diiday bararka noocana dee waxaa ku jira qadarkii ilaahay oo qofkii uu ka soo ina lilah musiibadu markay dhacdo waa kii nebigu sunnaha ka dhigay inantiisa u dardaarmay ummadda leelaha ina lilaahi ma walahu maa acطaa wakulu shayin cindahu bimiqdaar faltasbir ilaahay waxa uu leeyahay wixii uu qaatay wixii uu bixiyeyna isagaa leh wax walibana agtiisa qadar iyo qorshu ku soconaya shayna waktigiisii kama soo horaynin qofkan isagaa bixiyey naftan isagaa lahaa insaankan isagaa abuuray marka yaanay dee u qaadan waa ku noqonin qofkan haddaad dhashay iyo haddaa ehesiinba maad samaysanina ilaahay sameeye waxa xadiidku uu tilmaamaya inaan la dhegaysaninba ee qofku kaalintiisa uu qaato waa macsiya ama uu ka nahiyo ama iskaga tago waxaa haboon qofku inuu sabro naftiisa xakameeyo si uu ajir u helo innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab waxaa la siinaya abaalmarintooda dadka sabraya iyadoo aan xisaab lahayn aada u badan waa loo badinaya sabirka ajrigaa leh ilaahay uu tilmaamay in loo dabinayo qofka ajrigiisa waa ka bilowga uu sabro qofku sabirka taagwaama soomaalidu ka ay u yaqaanaan waa sabir taagwaa intuu qofku bararto bararto markuu daalo uu maaragtay wixii haye iyo karkii iska rido ka uu daalo waa sabir taagwaa kama ee waa kuu nebigu lahaa markuu gabadhii la hadlaya inama asabru cinda asadmati اluula sabirka ilahay uu sheegay ammaantani jugta ugu horaysaa marka ay kugu dhacdo ee waxaa lagu sheego ka uu qofku idhaahdo wey inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ee dabeedna uu iska adhiso xadiidka kale isaguna tilmaamay muxuu arrinkiisu noqonayaa qofkii qabriga galay waa lagu cadaabaya dadkii usoo baroortay waa laba jeer bay leeyihi culimmada arrintan ku radiyeysay caaisha markii ay la doodaysay ibnu cumar ee lahaa ibnu cumar wuu ismoodsiiyey waa qofka yahuudigaa saasoo kale laakiin waxay leeyihin culimmadu waa qofkani markuu ogaa dadkiisani inay yihiin dad ficilkan caan ku ah oo kii dhintay u baroorta oo uu jaani ku helay u odhan waayo ha isoo barooranina amaba wuu u dardaarmay oo wuxuu yidhi markaan dhintay hala ogaado geerideyda ii baroorta hadduu taasoo kale dhaqamada noocaas wey laakiin markaanu qofkii luku lahayn waxan walaa taziru waasiratu wisra ukra saaskeedii waaya saasaa loo kala qaadaya alcaynu tadmac waalqalbu yaxzun walaa naqulu ilaa maa yurdi rab ilaahay kuma cadaabo isha ilmadeeda iyo qalbigoo murugooda laakiin wuxuu ku cadaabaa qof ama ugu naxariista carabka buu nebigu leeyahay inta u isqabtay qofku hadduu sidaa istirjaaca u sameeyo inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun eraygaa aayad aayaddaa uu akriyo marka musiibadana ay timaado naftiisa u xakameeyo wuxuu helayaa wixii ilaahay u ballan adduun iyo aakhirada aladiina idaa asaabathum musiiba qaluu inna lilahi wa ilayhi raajicuun ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaaika hum lmuhtaduun waa kii cumar lahaa nicma alcidmaani wa nicma alcilaawa laba dhanrar iyo guradhig macnaha aayaddan ay sheegtay baa u qurux badan oo arrin isdhammaystiraya ulaaika calayhim salawaat waa dhinac wa raxmatu mid u dhiganta weeye ulaaika hum lmuhtatuun intaasina waa gibishii loo xidhayo way dhammaystiraysa intaas saddexdaa arrimood way ku falayin qof waxaa kaloo aan bannaanayn waxa la yidhaahdo isbasaasinta iyo ase in loo qaado qof dhintay ninka mooyaane qofku hadduu dhinto ehelkaahi waxaa loo ogol yahay un in asay loo qaado nink sida qur-aanku wuxuu sheegay afar boqol iyo afar bilood iyo toban habeen inay gabadho asaydii qaadi karto laakiin qofka loo dhintay saddex habeen lama dhaafin karo laa tuxidu imra'atu calaa mayitin fawqa salaatin ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban unbaa ninka asay u qaadi karta qofkii kale ehelka ah haddii ay gabadhu xidaad samaynayso oo si ay isu yaro basaasinayso saddex cishay ay dhaaf allahu alayh waa dhaqan iska jiro oo inaga laftigeena way yidhaahdaan dumarku ma hebel oo weli lafihiisu ishaystaan ayaan ama oon xoolaad cunaya ama isqurxinaya ama sidaa yeelay ilaa hebel lafihiisu kala go-a intii hebel isaysto maya wacan jaabiri radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi rasuulku laa tadfinuu ha aasina mawtaakum dadka idinka dhintay bileyli habeenkii ha aasina ilaa an tudaruu in la idinku kalifo oo duruuf idinku kalifta mooyaane in duruuf adag idinku timaado idinku kalifta mooyaane akhrajahu bnu maaja wa asluhu fii muslim laakiin qaal muslim waxa uu yidhi zajara nebigu waxa uu diiday an yuqdara arajulu qofka in la aaso bileyli habeenkii xataa yusallaa calayh ilaa lagu tukado marka se lagu tukado habeenkii waa la aasi karaa xadiidkanina waxa uu ka jawaabaya habeen iyo maalin qofka iyomaa fiican in la aaso labadaba miyaa la aasi karaa labadaba waa la aasi karaa laakiin waxa fadli badanoo fiican maalinta maalintii dee sida la ogsoon yahay waxaa laga bogan karayaa salaadii qofka lagu tukanayo lee kasii horraysiiyo horta maydhiga in si wanaagsan loo maydho iftiin laga helo oo wixii nadaafadiisi iyo wixii ku yaalla iyo fiican looga hagaajiyo waxaa la kari karayaa in jamac badan loo soo ururiyo oo salaadihii jamac lahaa qofkii la geeyo ama dad badan la isla helo ilan dadku maalintiibaa socodkooda uu badan yahay waxaa la heli karayaa in si wanaagsan loo arko khushiiciisa cid badani ka qayb qaadato intaasoo dhan oon habeenkii la helay xadiidka daahirkiisu waxa weeye haddii aan duruufu imanin inaanu wanaagsanayn habeenkii in la arko qofka muuqaalka xadiidka waa caynka inkastoo xataa yusallaa caleyh ishaaradaasi ay bixinayso arrinta lagu danaynaya inay tahay un xagga salaada iyo tabaabushaha markasta wixii maalintii uu heli lahaa qof uu helaya habeenkii dhib male arrimahaas kolka la helo iyadoo lala akriyayo xadiidkii kale uu nabigu uhi asricuu biljanaaza fain taku saalixa ilaa akhiri jinaasada hala dedejiyo ilaa aaskeedu ahaa waxa la dedejinaya qofka muslimkaa ah, meydkiisu dadka ehelkaa ah inuu dhex yaalla ma habboone dedejiya xadiid xasana waxaa ku soo aroortay inuu nebigu habeen xabaal galay laydhkana u siraafay wa min qibali lqibla xagga qibladana uu ka soo qabtay jinaasada waxaa macruufa abubakr sidiiq radia allahu canh in la aasay habeennimo caliy bna abi aalib xaaskiisu ina rasuule faadima habeennimo ayuu aasay sidaa darteed jumhuuru culamaa waxay qabaan xanafiyada shaaficiyada xanaabilada inaanu habeenkii la aasaa karaaho ahayn haddii ay suuroobayso waxa maalintii loo qaban kara in habeenkii loo qabto waktiyadee la dilay horeynu usoo marno waktiyadii la dilay salaada inuu qofku tukado aan sabab dalayn in dee qofkiina waktigaa la xabaalo waa la diiday almuhim in maalintiibaa fadli badan habeenkii laftiisuna waa iska jaa-is marka arrimuhu isku hagaagsan yihiin haddii wax kala dhacsan yihiin in markaa habeenkii la arka waa karaaha taasina waa mid waay وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء مرkii uu yimi نعي جعفر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه sheegidii geeridiisu kolkay timi ee geeridiisii lasoo sheegay xiina qutila markii la dile gaswatu muusa uu ku shahiiday qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uhi ismacuu waxaa u samaysaa liaali jacfar jacfar aalkan iyo xaaska uu ka tegay waxaa u samaysaan dacaama raashin u sameeya oo wax u kariya faqad ataahum waxa u yimi maa yashqaluhum maa yashqaluhum wax mashquuliya ama hawla shay hawla oo ka hawlay oo ka jeediyey inay wax qabsadaan ay wax karsadaan oo musiibo abaa ku dhacay oo moralkoodu waa sii waxu qabtoo u karaya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waaya xadiidkanina waxa uu sheegayaa tilmaamayaa shayga loo yaqaano tacsiyada tacsida qofka dhintay ehelkiisa sidee loo tacsiyeynayaa maxaase loo qabanayaa kaasuu ka jawaabay kolkii la yidhi jacfar ibn abi aalib waa shahiiday ayuu nebigu u tegay caruurtii iyo xaaska caruurtii yaryarayd oo iska yar daciif oo qaarkood yara uur buuran yihiin oo bulbul leeyihiin oy kuran yihiin oo cabdillaahigan ka mid ahaado kadib markaasuu timihii ka xiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam gabadhuna gabadh fariida baa hayd waxay garatay in wax soo kordheenoo war miyaad ka haysaabayt ma wax warabaad ka heshay jacfar kolkaasuu yihi haa jacfar waa shahiiday sanadii sideedaad bay ahayd dagaalkii mu'ta la odhan jiray reer yurub lagu duulo muslimiintuna saddex kun bay ahaayeen marka colka soo waajahay baa noqday col aada u fara badan oo boqol kun oo nina ah. kolkaas saddexdii isaga hooseeyeyba waa ku shahiideen halkaa cabdillaahi ibnu rawax iyo zayd ibnu xaris iyo jacfar waa kii markii dambe soo badbaadiyey colka khaalid ibn waliid radia allahu canhum wa ardaahum jamiica ilaahay baa markaa ogeysiiyey oo malaga ayaa u sheegay rasuulku sala allahu alayh wasalam saddexdooda asibe inay shahiideen sidaas u dabeetana isaguna kusoo ogeysiiyey reer xaaskii iyo ehelkii marka dumarkiisiibuu nebigu kusoo noqdoo waxau ihi waxa u yimi wax ka mashquuliya inay wax qabsadaan inaanay waxbaba karsan baa laga yaabaa ama hawlahooda aanay maamulan karin tacsiyeey oo waxna raashinno u sameeya markii ayaga wax ka qabsan lahaayeen idinku wax la qabta oo u shaqeeya ku muslaxo ku waaniya inuu wax iska cuno qof sabrana marka waa sunnay noqotay taas qofkan laga dhintay iyo ehelka laga dhintay in raashinkana loo sameeyo dharkana loo maydho guriga loo nadiifiyo la saacido rag iyo dumar waxay u yihaadaana waxaanay taasi tilmaamaysaa qofkii inuu dareemo dad xil qaadaya arrinkiisa oo uu garabsado oo kan dhintay halkiisa u geli kara si uun inay jiraan oo marka cid cidiba ka agsunqarin weyda cidi ag mari weyda iyo kolka dadkii wax wax u keena iyo wax wax la qabta iyo wax tacsiyadeeya iyo wax dejiye iyo u arko wuu shakilaan buu isqancinaya uu nafisaya almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda waaya ama ma ictaadahu الnaasu الآn min ana أhla الmayt hm اladiina yasmacuuna الطacaam wayudcimuuna الnaas fahuwa bidcaة شhaنيicaة لأmuuri kaثiira waxa uu sheeku radiyayaa malaa cudurkaa iy inagayna haystaa iyaba u haysta caalamulislaami si un bay wax ugu yar faafeene tan dadkii loo soo fadhiisanaya intoo tacsiir loogu baanu idinku nimi loo yidhaahdo iyagii loo soo fadhiisanayo dabeetana iyagaa wax karinayaan kharashkii ay bixinayaan ay hawshoonayaan ee culays lagu noqonayo taasi waa bidca aan sugnayn sunnihii bay khilaafsan tahay camaladii jaahiliyada ayay ku dhowda jaahiliyada waxay samayn jireen wax alla waxa geel lahayaa la boqon goyn jiray markaasaa la odhan jiray barlaawe ha noqda ninkaasi xoolihiisuna ha raaca waxaa kaloo suuragala buu ku yihi raabican in waxaan wax laga bixinayaaba uu yahay wax dulmi ku baxayo agooni wax ku leela dhaxankan iyo fidahan iyo waxa la isu barkinayo in xoolihii agoontaba wax ka soo galaan iyana waa suuragal dadkii musiiba ay ku dhacday in hawlina ay u raacdana waa culays kale sidaa daraaddeed baa aqwaal dhowra uu soo naqilaya culimada ay masalada radinayaan ehm, waxa uu markaas ka soo reebaya wain dacat ilxaajatu ilaa dalik haddii laakiin duruufitaa ka oo maalan dadka u yimi ay yihiin dad dhul fog ka yimi iyo dad gaashaysano aan waxba sigin oo iyagu da waxay cunaan u baahan hadday waxu sameeyaan dhib ma falaa yumkinuhum ilaa an yucimuun oo iyagu un dee dadkan meesha ay ugu yimaadeenuna wax siinayaan oo ila waa waa bayf waa marti marka kuwanaag joogaa wax u qabanaya laakiin ciddii markaa u baahan iyagu la martigeliyo hadday martigeliyaan mushkiladi ma dadkiiba labadaa u kala qaado waxaa taa la mid noqon karta ehm, dadkan had iyo jeer xabaasha aasaya qofka aasaya xabaasha qodaya energy iyo tamar bay iyaguna u baahan yihin ehm, waxaynu hore uga soo hadalnay tajhiis mu'anatu tajhiis wax la ydhaha markuu qofkii dhinto in la tabaabusheeyo oo la diyaariyo kafantii iyo gaadiidkii lagu qaadayay maydhid ciddii maydi lahayd iyo aaskii wixii hawl ku baxaysay marka haddii aan tabarucba looga qastay iyo sadaqo laakiin qofkan ama dadkan xabaasha qodaya waxa la siinayaa uu yahay wax loogu talagalay inay ku tamariyaan ay xabaasha ku qodaan iyaduna dhib male cibaad ahaanba markaa loo eegin waa raashin ahaan iyo si ay maaragtay tamar helaan baa looga jeedaa culimada qaarkood baa yidhaahdaa oo maaragtay culimada casriga ah wixii ahaa wixii sharaab ah ha laakiin wixii cunaa ah. dee sharaabkiiba haddii loo baneeyey maxaa cunada loogu diiday ah, marka taasi runtii iyaduna eh. way kala duwan yihiin dadka xabaasha qoday raashinka loo samaynayo iyo farqigaa udhaxeeya iyo qoriqaadku bahalkan aynu idhaahno fidaha fidihii shay cibaadaabaa looga ayay dadku uga qasayaan fidaha waxay ugu magacaabeen waa madax furasha uga jeedaano qofkii haddii aan waxaan loo qalin waxay aaminsan yihiin in kaadidiisa ah ay ku dhegan tahay taasi dee waa waxay macruuf tahay inuu bidacaya laakiin cibaad ahaanba looma eego dadkan xabaasha qodaya waxaan la siinayo oo waxay yidhaha war dadku ha tamriyeeno waa gaajaysan yihiin waxa cunaha la siiyaan waa iska busaaradii mukood dee qofka waxaaba laga yaaba shaqatay wixii yaraa uu soo shaqaynayana inaad maanta ka xidho xabaashan uu ku mashquulsan yahay marka haddaad tidhaahdo waa bidco wax la cunayaa ma jiro iyo wax u aragtayaan shumaha la gelinaya oo dadku idhahdaa warood naga tago xabaashaada qoda maxaad yeeli dee <laughs> xafaar baad raadsan doontaa markaa dhowr boqol oo kunaadkiisu marka adigu almuhim arrin cibaadada kolkaan laga eegin taa xagga waxtarka ayay noqon marka sheekhu wuxuu xusay sidaa xadiidku uu sheegay weeye sida sunnaha ah in loo sameeyo dadkan iyaga ah raashimo waxlala qabo haddii ay markaas dadkan meesha ugu yimi u baahan yihiin waxay cunaan ay yidhahdeen ay yihiin dad qariibana oo ay waxooda wax ka siiyaan dhib male marka almuhim culayska ha laga yareeyo dadka ama yaan la cuslayna waxaa lagu taro laba jeeroo qofku xasaasi arrinkiisa uu yahay bulshadeenna oo u baahan yahay waxtar ayaa labadaba la dhibaa waa markuu dhintiya markuu aroosto markuu aroostana iyadiioo qofkii dee hilifaa loo soo qaado mar gabadhii oo mar yaradkii oo mar sodohdii oo mar waxaasoo dhan uu soo maray ayaa maalintaana loo soo fadhiisanaya markaasaa dabeedna culays kala la saaraya geeridina waa saas oo kale waxay ka odhanaya hebel uu dhintay hawlkiisiina waxaa ku baxay kharash intaa le kharashkaasi wuxuu u badan yahay dadkan dacsida waktigan lagu sheegayo la budliyey ayuuba u badan yahay iyo waxaa la qalay labada jeerba waxaa caalam islaami dhul badan macruufka ah in qofka wax la taro oo markuu aroodsana wax loo soo ururiyo oo dadka jaarka ah iyo ehelkay wax lagu taro soomaalida waxay dhahtaa dhaqankooday taas tahay waa kuwii odhan jira udubcad bay idhahdeen xunshana xoolamooda udubcaddu waa reerka cusub macnaha qofkan ilaysku ku daydayayaa inuu xoolo helo marka xunshana xoolamood baahi buu qabaa Eh, sidoo kale marka qofkan laga dhintayna waa nooca laakiin mushkiladu halkay maraysa waxa wey waa loo qaylaya tusbaxyo dhaadheer oo la xuguuriya baradaa lasoo diyaarsanaya kolkaasaa iyagii barshaha loo cunaya iyo kii dhaadheera dababa rawxayaanba la diidaya taa nin maalin yaabsan baan arkay oo wuxuu i waniyo ninkii hebel baa iga soo horbaxao wuxuu i soo odaygii uu dhintay soo maaha ha dee noo dhig ayuu igu yidhi bu marka anigi waa naxay odaygii baa dhintay oo iga waraystay samariya maniyo noo dhiib siday isu qabanayaan baan aada uga yaabay waa inxiraaf وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وxaa يعلمهم أصحاabta wuxuu baraya إذا خرجوا إلى المقابر kolkay xabaalaha u baxaan ay siyaartaan an yaquluu inay yidhaahdaan السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun nas'alu allaha lana walakum alcaafiya asxaabta ducadaasuu baray assalaamu calaykum nabadgelya dushiina haa ahla dadka eryadan degan iyo magaaladan min almu'miniina waalmuslimiin idinkoo ka kooban labada aqolo wainaa in shaa allah annaguna haddii alla doono bikum laaxiquun waa idin daba nooc baryahayna wuu ku jiraa sida iimaanka iyo islaamnimada ugu dhimateen ilaahay annagana iimaankaiyo islaamnimada ha lagu dilo nas'al llaha lana walakum ilaahay waxaan u weydiinaynaa annaga iyo idinkaba alcaafiya inuu inaga caafimaadiyo cudurka qofka bilaaga ah ee iyo aakhiraba weydaaniyo diin la-aan siyaarada qubuurta marka la siyaarto ducadaasaa la akriyaya isagii la baryi maayo waxna la weydiisan maayo laguna meeraysan maaye qofkani wuu baahan yaho camalkiisiibaa xidhmay adigaa maanta u ducayn kara inaad u وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد wuxuu soo maray بqبور المdينة madiine xabaalaheediibuu soo maray faأqبلa عalayهim بوجهi wejigiisu saa u qaabiliy faqaala wuxu uhi السلام عalayكم ya أهل الqبور يغfir الlah lana وlكم أntm سلفuna وnaحن bالأثر ducadaasuu nabigu akriyaya salaam kadib waa salaamaan haray taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam maalinta ilaahay la kulmaan muminiintuna waa salaam ifka waa isku salaamaya kii dhintaa lagu salaamaya assalaamu calaykum ahla alqubuur dadka halkan degano yakfir llahu lana wala annaga iyo idinkaba ilaahay inoo dembi dhaaf antum salafuna idinku waxaad tihiin dar naga sii horreeyey wanaxnu bilafr annana tubku joog baanu nahay wadarum baanu soo haynaa waa xadiidun xasan marka labada xadiis waxay tilmaamayaan adaabta iyo kayfiyada loo siyaaranayo xabaalaha iyo ducada la akhriyayo ee nebi maxamed ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam sharaxa axaadiistana horaynu usoo qadin waayo iyo kayfiyada wixii mashruuca iyo wixii bidcaa labadaba horeynu usoo sheegay wacan caaishata radia allahu canha qaalat caasho waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi laa tasubu hacaayina alamwaata kuwa dhinta fa innahum iyagu qad afdoo waxa ay gaadheen ilaa maa qaddamuu wixii ay horu marsadeen fa innahum qad afdow waxay calfadeen oo ay la kulmeen ay gaadheen ilaa maa qaddamuu wixii ay horu mariyeen rawaahu lbukhaari warawa tirmidi can ilmuqiirata naxwa kanoo kale uu ka wariyey laakiin qaala waxa uu raaciyey fatu'duu dabeetana aada dhibtaan macnaa laa tasubu lamwaad dadka dhintaha caayina fatu'duu waxay idin dhibi doontaan alaxyaa kuwa nool cidda noole ehelkiisa abaa ku dhibaysaane ha caayina xadiidkan uu markaa baabkan jinaasada kusoo gebagabayey sheekhu waxa uu tilmaamayaa dadka mu'miniinta ah in kuwa dambe kuwoodii hore ay ka gacan la oo qowl iyo qowlkooda ay ka daystaan oo aanay waxba ka sheegin cumar ibni cabdilcasiis baa lagu yihi dagaaladii asxaabta ka waran yaa khaldana arrinku sidee buu ahaa wallaahi dagaaladaasi iyo fitnadaasi buu yihi arrintaa dhacday waa wax ilaahay ka nadiifiyo aanay gaadhin gacantayda carabkaygana ku wasakhayn maayo kaalinta la gudban mu'miniinta kuwoodii hore iyo kuwa dambe ta ka dhaxaysaa waxa weeye inay isu duceeyaan rabbana kfir lana walikhwanina aladiina sabaquna biliimaan walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim saasaa lagu ducaynayaa qofkidin dadka ahlunaarka ah iyo dadka xunxun iyo shayaadiinta ehelkooda uu ku tilmaamay qur-aanku inaanay nafisu haynin oo ishii aakhirada ay yihiin kuwa ishiifaya oo iskaraamaya kulamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha dad isnacdalaya wey oo qoloba qolada kale ay nacdalayso xataa naar kuwiisii horreeye kuwiis dambeeya isnacdalayaan marka dadkaa dhintay qofkaasi wuu tegey wixii camalu markaa horeey horumarsadayna la kulan hacaa inay iska daayay ceebaynina qofka intee ehelkiisaana hadduu maqlo idinkoo caayaya dhibaatay ku noqonaysa cuqdadna wuu qaadi doonaa xadiidku markaa wuxuu tilmaamay dadka noocaas dhintay in la iska daayo oo aan waxba laga sheegin haddii maslaxad sharcigi ay kalifta mooyaan maslaxadda sharcigaa ah waxay noqon kartaa masalan dee markana culamada xadiidka oo kale jarxiga iyo tacdiidka qofkii dhintay ee xadiidka laga warinayay in wax ah, laga sheego la ydhaha ilkaa hebelay saasuuse ahaa looga qaateen ma ahayn oo maaragtay ah, ama been buu sheegay ama qof matruuka buu ahaa taasoo kale waa suurtagal ama dhaqan qofkani uu jideeyey ayaa dad doonayaa inay raacaan iyo shay bidca iyo shay macsiyo sunna sayi-a waar hebel waxa uu ku khaldamay isaguna qof gefsan buu ahaa ijraan iyo dembi dembiiluu ku ahaa arrintaasi ka hadoo ha ku dayanina wixii digniina aduu maslaxad sharciya wax ka sheegidiisa haddaanay kusoo aroorin sharcigu mafaasid iyo masaalixda uu soo aadaa in qofkan aan waxba laga sheegin waa maslaxadu marka haddii mafsada ay ku jirto dad ku lugo-ayo waxbaa laga sheegi karaa waa imirkaasi amaan ah, qaala shawkan raximah llah almutaxari lidiinihim qofka diintiisa dhowranayaa waxa weeye in ceebtiisu ay ka mashquuliso buuri dadka kale inuu ka sheego dadka cirdigoodaoo aada jeexjeexdo iyo adigoo caaya waxa weeyaan iyo xankiisu way kasii daran tahay ka dhintay ka nool way kasii daran tahay leannahu ka nooli cafribaa baad odhan kartaa laakiin kaasi isagu socoy wuxuu diyaariya un kalarka inuu ku qabsado wuxuu la roorayo qiyaamaha uu kugu reebo ee dembiga si uu kugu gashi baxo yunaba huna ilaa amrin cadiim wa khatiirin jiddan buu sheeku leeyahy waxaa yar baraarujin lahaa buuli arrin khatar badan oo من yaqacu min bacdi aljaahiliin aladiina yaqacuuna fii a'immati diinina dad badan oo ka dhacsan oo iska aan aqoon diiniya lahayn oo culimmadeenna wax ka sheegaya wayadcanuuna fii man fii ma salafa min a'immati alislaam oo culimmadii islaamkana aada u caayaya wayatakallamuuna fii caqiidatihim wayudilu wayubadicuunahum oo wax maslaxad iyadoonay ku jirin mafsado mooyaane culimadii wax ka sheegaya marka taasuu aada ugu dheeraaday oo maaragtay uu leeya waman anta ayuha aljaahil almufadal binisbati ilayhi farfuq binafsik wacrif xurmata aima xurmata alaima wa culamaa alislaam waraxima allahu imra'an carafa qadrahu fawaqafa cinda marka inaad iska tidhaahdo un ahayd qofkii caalimka ahaa caynkaasuu ahaa oo sidan u ahaa adigoo maxaasintiisa sheegaynin oo masaawidiisa u sheegaya waxay ku soo ururaysaa inaad diintii durayso ay keenaysana turaadkii iyo dhaxalkii qofkan laga qaadan lahaa iyo wixii laga faa'idaysan lahaa inaad dadkii ka tafiiriso wixii ka faa'idaysan lahaa kutubtiisa ama hadduu nool yahayba ee qofkaa wey